رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين kitaabkii riyaad saalixiin ayaan weli ku jirnaa kitaabu alumuuri waxaana yeli ilaa an taaba cumar caaba umuurihii la reebay xaggooda waxyaalo fara badan oo dadka muslimiinta laga mamnuucay oo akhlaaq xumo iyo dhibaato ummadda u keeni karta ayaa jirta kitaabkaasaana markaa gelaya boor limindiin xanbacaaranahashadooda lagu horaysa iyo walqama amr ibn xisbi lisaani carabka la ilaaliyo فإن الله قد قال الله تعالى إله سبب وحي ووانا وقت يصلحمن بعضكم آتي بعضا آخر وقد isxamanin oo godobkiin yuusan gobolka kala xaman an yuxibu ma jecel yahay axadukum midkiin an yakula karuquna laxda akiihi walaakihiinkiisa walaakihiinkiisa oo midka miday ah fakaratumun maqaasay lawagtahe wattaqu allah ilaahay ka cabsada raxmaka joojiya ila allaha ilaahayna tawbaa wa allabta waa qabo towbad aqbal badan raxiiman qabranaxariistana subxaana wa tacaala waqaala tacaala ilaaha sareeyay wuxuu yiri walaa taqfuha racraaca maa shay laysa uusan kuugu sugnayn laka adiga ku heshishyaa cilmi ogaa أصحاب العلم يخالفون الهجر الله أعراء ويعلم الصدق مطر والبصر والفؤاد قلبنا كل من كل كستقوى كأوقوى كمتعة كان وقتها أهل أجلس مسؤول كما قال السؤال والله تعالى ما يلقيه كما قال أحد من قول أو منقل إلا أطوفها من لديه أكل رقيق رقيق يا caaqil ah caasiyon mid xasiid ah oo diyaar ah mid diyaar ah oo xaafid ahoo roogjoog ah ayaa ciise markaa ahaaday iclam ogow muu yiri imaamka kitaabka qoray annahu shacnu lowlad inay habboon tahay waxaa habboon likulli mukallafin qof kasta oo mukallaf ah waa qof kasta oo qalilaay qof kasta oo mukalaf ah waxaa ku haboon uu yahay an yaxfada inuu ilaaliyo lisaanahu carabkiisa muxuu ka ilaalinayaa can jamiici kalaami hadalka munaaniyiin hadal kasta inuu ka ilaaliyo ilaa kalaaman hadal maahane dahara fiihi ay isoo muuqato oo ay soo baarinaysa gudaheeda al maslaxa wax maslaxaa wanaagsan wa sawaa'i sinnaaran alkalaamu nabad in la hadlo iyo watarkuhu ka tegitaankiisa filmaslaxati maslaxadu inay ku jirto fasunnatu sida sunnada waysaafu canhu wayna ku qartoomo waa inay ka joogo hadaba haddii ay isku mid noqdaan in laga hadlo iyo in la hadlo labooda kitaabitaanka inay maslaxad ku jirto suban oo insaaf iyo kaxabaysasho hadalka liannahu maxaa yeelay qad yalbisu wuxuu u soo jiidi karaa qofka alkalaam kalaam iyo hadal almubaaxu ee xaraami xaram u soo jiidi karaa aw makruuhi ama ay karaaha wadaalika arrintaa marka fiirin fi lcaada waa sida sida baranka iyo caadada uu yahay hadal mubaax oo aan anagu waxba ka dheganay yaa caamiluna biidniinka ama kalaaminuljiya waasalaamatu nabadgelyadu iyo qofku inuu badbaado laa yaclamuha shay wax xidnaa ma jirto qofku mar walba inuu salaamo uu badbaado ayaa mar kasta fiican can abi hurayrata radi allahu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤمن إلا من كان وطلق هذا المؤمن مثل يصلي الله إلهه هي واليوم الآخر ما منك آخره فليقل خيرا خيرا أهله خير أقرأ لاسم الله استقام متفق عليه وفي ربك إيمانا إلى مؤمن سنة أما ششته وهذا الحديث حديث كان الحمد صريح wuxuu ku cad yahay liannahu yanbaqi inayba qoon tahay allatakalam inuusan ku hadlin axadka ilaa idaa kaana alkalaamu khayran ilaa hadalku inuu khayr yahay maahan hadalka iyo kalaamku inuu khayr yahay maahe inuusan ku hadlin hadal oo dhan kaasuu marku xadiis ku tilmaamaya wahuwa alladii waana midka dahara kasoo muuqanaya kasoo baxaya maslaxatuhu maslaxadiisa waa shayga ay baakiraysa maslaxadiisii wanaagkiisa waradka waktigii sharka qofka uu shakiya fii duruuri maslaxati maslaxa soo bixitaankeeda uu ka shakiyo islaada hadalkan amuu maslaxa keenaynin falaa yatakallamu wala yuusan u hadlin wacan abi muusa qaala abi muusa wuxuu yiri qultu waxaan yiri yaa rasuul allah رسولك إلهي أي المسلمين مسلمينك كيبا أفضل حكم لهم مسلمينك كيفنع يا حكم لهم قال رسولك المؤمنين من سلم المسلمون لكي المسلمين كما ظلم من لسانه على الكفر ومنه كعنكيسه ولا تعتمد على أماكن فيها لا تمر أي حمل الطلاق متفق عليه wacan sahal bin sahal qaada wuxuu yiri qaala rasuulu llah rasuulkii alla wuxuu yiri sala allahu calayh wasalam man yu'man yaa ii dhamaanaya war yaa ii ballan qaadaya lii aniga maa ayna inta u dhaxaysa maa ayna laxyin labadiisa madkargaan laxyin labadiisa madkargaan inuu ilaaliyo waa iyo wamaa baynahum ilayhi labadiisa lugoodba dhexeeya inay ilaaminaya yaa iibanla qaadaya waa fujigeen oo afarman aan u dabaraanayn asaga aljannata jannada waryahan janna u ballanqaada oo ii ballan qaadaya inuu ilaaliyo labadiisa lafgardaanyaa u dhaxeeya waa iyo abi hurayra radia allahu canhu qaala wuxuu yiri abu hurayra anahu qad samica nabi midka ayuu maqlay sal allahu calayhi wasalam wa abu hurayra abaa hurayra rasuulka maqlayka yaquulu dhahaya ina alcabda adoonku layatakallam wuxuu ku hadlayaa dilkalinatan kelime maa yatabayanu fiiha uusan ka fiirsanin shay uusan cadaysanin ee ku la cadaan gudaheeda wuu iska hadlaayana fadhixuduuxna waa fadhiya wax kastaa la sheega marka xaalad noocaasoo kale ah ayuu insaanku ku haqaaraan addoonka fiiha yadcu markaa kadibna yasilu fiha uu kula fogo xaggeeda kelmadii ilanaari noorka xaggeeda adbacaka wax ka fog midmaa bayna almashriqi waalmaqrib inta u dhaxaysa qoraxka soo bax iyo qoraxka dhac infaquta haysasana ugu kuraaoodanayaa muttafaqun calayh wamacnaa yatabayan yatafakaru anhaa xaqayr amna waa uusan ka fakarin waxa uusan sugsanin usan cadaysanin inay xoog yihiin iyo inaysan maqaarahan wacna waabi hurayra calayhi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi ina alcabda adoonku layatakallamu wuxuu ku hadlayaa layatakallamu hadlaya bikelimatiinka yimi oo jadulwaaniya ilaahay baaqutahashadiisa markaa ah tacaala sarreeye maa yulqii lahaa baalan uusan qadan ka gelin uusan qaabka astaxi wayba uusan u toorin yarfachu allaahu biha ilaahayna wuxuu ugu korqaada layatakallahu wuxuu ku hadlaa bilkelima bil kelimad oo min sakhat illaahi tacaala ilahay xaadidiisa ah laa yubqi lahaa uusan nakunka gelin maca uusan baadila xaaje uusan ka lahayn uu istabanayan yacni biha uu kula hoorto kelimada fii jahannama maanta jahannama degteed qowlaqaali idan hadduu xaalku sidaa yahay hadalkaa ku hadlaysa safiisaa loola gelaya wacni ilahi raxmaan bilaa nimixaal المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول إن الرجل منكما يتكلم وهذا بالكلمة بالكلمة كلمة وعنوان الله تعالى إذا ما يتشد سأها كان يظن وصنعين ما غيرها أن تبلغ إن جابسوا ما بلغت الدنيا فيه meesha ay gaartay inay gaarayso muusan istahaynin xasanaad oo idil doontaa ismama laakiin kelmad waxay ahayd ilaahay jecel yaktubu allaahu ilaahay uu qoro lahu asasa biha kelimadaa faatihaashada cali ee ay ku hadlay ridwaanahu inay daafashiisinu ku gaaro ilaa yowmin ilaa yowmi yaqlaahu ilaa maalintu la qofku waa iska ka baq ama walaala salaatahu isma fahmiyo ku gaari doono oo ku gaaraysa markaasaa ilaa maalinta qiyaamo ilahay raadiraashashiisaa loo qaba wa ilaa rajul rajulku la yatakallamu wuxuu ku hadlaa kalimati kelimad oo min sakhat illaahi ilahay ah maa kaana uusan ahayn yadunnu u maleeyay alqabliqa inay gaarayso maa dalaqat wixii ay gaartay ama meesha istaagay oo yaktubu allahu lahu ilaahay uu ugu qoro biha kelimadaas sababteeda sakhatuhu xanaankiisa ama cadaadiisa ilaa yowma yalqaahu ilaa maalintuu ilaahay kala kulmayo rawaaha maalik xadiidkaku mawqif ku weyey oo tirmidina waqaala tirmidi wuxuu yihi xadiidun xasana saxiix وxadيiث xasn ah oo صaxiix ah waxa sufyaan ibni cabdilaahi qaala wuxuu yidhi qultu waxaan yidhi yaa rasuul allah rasuulkii allow xadidnii iisheeg biamrin amar amarkaasoo ah kasonagoyii aan qabsado amar aan qabsado oo gurbiga iisheeg qaala rasuulku wuxuu yidhi quldee rabbiy allah rabbigii waa allah uma istaqim kadibna toosnow rabbi rabbinimo qaaligaga noqo qofku inuu rabbigaaya halleexleexan ee kafirka ku toosno qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulkii allah maa maxayba ahwaqu looga cabsi badanya maa waxayba waa yaa rasuul maa ahwaquna shayka loogu cabsi badanya waa maxay takhaafu aad u cabsanaysa calama korkeeye shayga aad u shayna ugu cabsanaysa midka loogu cabsi badanya waa maxay فأخذ وحو qabtay midka miisaanan nafsihi naftiisa arag aragka naftiisa macnaha aragkiisu rasuulku qabtay uma qaala wuxuu yiri haada kanankaga cabsatada shaygani u cabsadada yahay oo aan dushaada uga cabsanaya adaa mutaysano ka waayayaa rawaahu tirmidi waqaala xadiidun xasanu saxiix وcan ibni cumar radi allahu canhum qaala wuxuu yiri qaala rasuulu allah rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam laa tuqtiru habadnayn alfalaaha habalka habalkaasoo biqayri dikrillaahi xuska alla aan ahayn fa inna kafata alkalaami faraha badan oo biqayri dikrillaah ilaahay xuskiisa aan ahayn tacaala sareeye qaswatu lilqalbi qalbiga halaaya qalbiga ayuu qalajiyaa hadalka faraha badan wa imtalaaka cala annaasi dadka kuwa uu kaga fog min allahi alla xaggiisa dadka ilaahay xaggiisa ka fogna yujri alqalbuulqaasi waa dadka qalbiga qallalan rawatuni qalbi aan ilaahay xusaynin carabadi aan laga xusayn oo qalbigii aan u baadegaynin waa dadka ilaahay ugu necyahay rawahu tirmidi xadiidku waa daciif wacan abi hurayra qaala wuxuu lagu xunaa dad baa lagu lagu helaya subxaana wataala waa wax ugu qaban afka iyo farjigoo la qabanay ruwaqa qabo calayka korkaaga lisaanaka carab walqisa ka fukeeto baytka gurigaaga intaad tashriicka tukato gurigaaga ku xada wabki oy calaa khafiifatika dadkaagana ka oy sidaisbaa ku badbaadaysa rawahu tirmidi xadiidka wey wa qaala xadiidun xasan saddexdaa arrin sameeye carqaa intishaara ku raba oo ilaala gurigaagana ha ku deeqo oo qof ilaa safax bixbisanoo caqiiqa noqo dembiga aad gasheena oy waha ku xusni inta haddaad samayso waxayna ku badbaadeen wa can abi saciidin xudri can ilnabiyi sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu qaal idaa asbaxa kuwa gamista ibnu aadam ibni aadam fa inama acdaaca xidma kulliha dhammaantood ama kullaha dhammaantood tukafir waxay xusnaa allisaanaha subaxdigan wuxuu waagu xibnaha oo dhan waxay isugu imaanayaan ee carabka hoostiisa waa iyaadougalin carabka isku hoos imaanayaan dhammaanteed taquuma ayagoo waranaya ittaqillaaha ilaahay nooga baqfiina kayeen war ilaahay nooga cabso fa inamaa naxnu anagu bika adigan adigaan kuu suganna oon xukumo fain ixtaqamta haddaad toosnaatana istaqamnaa waan toosnaanayna wa in acwajashta haddaad allaqatana acyadina waan allaqanayno haddaad allaqato waan allaqaanayno carabo haddaad toostana waan toosayna rawaa tirmidi waa xasanad xasanka macnaa tukafiru linsaan ay tahihi wa tukhadacu way ku duloobaano way hoos yimaadaanaayo asagay u khushuucan ibni macaad radi allaahu canhu qaala wuxuu yiri waxaan iri yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow akhbirnii ii sheeg camal ii camalkaasoo yudkhilunii igeliya aljannata jannada wayubaacifnii iga fogeeya mina naarina camalkaan jannada ku gala oo naarka uga fogaayo ii rasuulkii ilaahayow qaala rasuulku wuxuu yidhi lataksaka wax xumaysanaayo can cadiimin wax xun wainahu laqasiir laakiin taasi wuu u fudud yahay calaa man yasarahu allahu tacaala qofkuu ilaahay u fududeeyo calaa korkiisa laakiin camal jannada adduunya wax fudud ma aha cadaabka kaa dhaqaajiya qofkiisa alla u saqiray ilaahayna u fududeeyo way u fududaanaysaa يقول الرسول تكون تعبد الله الا تعبد لا تشرك به شيئا واحنا نشرك به عظام ربنا وشرك به العبد وطلقت والدتنا وتقيم الصلاه صلاتك وتؤتي الزكاه زكينا وتقيم الاسلام وتقيم الاسلام وتصوم رمضان رمضان كان الاسلام وتحج البيت بيتا وتحج الاسلام uma intaa kadib qaala wuxuu yidhi alaa adulluka ma ku tusiya calaa abwaabi lkhayr khayrka albaabihiisa ma ku tusiya jawaabtu waa asawmu dunya soonku waa gaashaan naabtuu gaashaankaaga yahay ama wuxuu gaashaankaaga yahay waa la leeyahay cadaabka alla subxaana wa tacaala ala macaasi waalsadaqatu sadaqaduna tukfiu waxay dumisaa alkhafiiqata gafafka iyo dunhiga kamaa yukfiu almaalu annaar sida uu biyaha dadka u dumiyo oo kale sida uu biyaha dadka u dumiyo oo kale yaa sadaqaduna dunhiga dadka u duminaysaa soonkan la tilmaamaayo waa soonka sunnada sadaqadana waa sadaqada beeraadka waasalaatu rajul hudurka salaadiisa uu tukado min yowmi leyl habeenka joogkiisa iyo shigii dhambana ayaa abwaaqeed ay ka mid yihiin meesha uma intaa kadib hala wuxuu akhriyo rasuulka aayatan tatajaab waxaa ku ogaaday jumhuurku inakantooda can madaajici meelinkiihim firaashyaashii iyo samiirihii ay diideen ka soo kaceen oo ay ka soo istaageen xataa balaqa ila ay gaarayacmaluun intaana asalkeeda iyo dalalkeeda uma gaadhin ilaa ayadda marka uu gaaray uma intaa kadib qaala rasuulku wuxuu yidhi alaa takhburuka miyaadan kuu sheegaynin bira'si amri amarka wax maraku ah wax maraku ah iyo waxiwaxiyuujihi tiirkiisa iyo durqati sananihi burskoosixaadkiisa waxa burskoxaadku ah iyo waxa duuxanaaninkii duliqaad ana yaa rasuula allah maca rasuulka ilaahayo ii sheegtaa lagu yiri qaala rasuulku wuxuu ra'sul amr amarka waxaa laga cuqab al islaamu islaamnimi wa cumuumuhu tiirkiisana assalaa waa salaa wadurratu salaamihi kuusxaadwadurratu salaamihi kuusxaadkiisana aljihaadu waa jihaadkii diini uma intaa kadib qaala rasuulku wuxuu yiri alaa ukhbiruka miyaanan kuu sheegaynin bimaalaati dalika kulli intaasoo dhan wax kaa arka wax kaamil iyana kuu sheega shay haddii aad ku dadaasho aad badbaadaysa macnaha intaana kaa arka qultu waxaan ii yidhi balaa nacan ii sheeg yaa rasuul allah rasulkii ilaahay faأخبرته qabtay nebiga waxay yidhi yaa rasuula allah rasuulkii allah waa kuna annagu lagu waaxaduna ma waxaana loo oranaya bimaa natakallama bi waxaan ku hadala waxaan aqmanaya waxaan loo oranaya fabara ka qaadayaa maalinta qiyaamaha qaala faqaala rasuulku wuxuu yidhi sakilatka ummuka hooyadaha kuweysay hooyada kuweysay mucaado mucaado hooyadaha kuweysay fadlan macnaha walam yuxabu nnaas dadka maygu ogkeliya annaana calaa wujuuhi wejiyalkooda ilaa xasaafi alsinatihi wixii xaryaalkooda ku gurteen maana wax ma wax kale adaana ku galaabooka nabiga sala allahu calayhi wasalam waxay dadku adaabka ku galaan oo adaabka ugu muqayso ma waxay ka caraabka ku gurtaan xaraaba iyo beenta iyo xanta iyo waxaa la ballanqalaaya waa waxay dadka cadaabka galo mucaabir hawada aamise dadka wajiyaadkooda lagagu afgelibiyaa ilaa waxay ku gurteen nooha nooc kale rawaa waqaala xadiidun xasanu saxiix waqad sabaqa waynoo soo sornay xadiiska sharxan sharxigiisa wacan abi hurayra ana sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi atadruuna ma taqaaniin ma naqiika tahay shay mataqaana maha qaaluu waxay leeyihiin yaa rasuul rasuulkii ilaahay allah wa rasuuluhu aclam riwaayadkii rasuulkiisaa garanaya qaaluu waxay leeyihiin allah wa rasuul wa in lam yalahu fiihi haddaysan ku sugnayn oo waxa kushaygiisa uusan ahayn halka uu waxaad leedahay faqad dahabtahu waa ku been abuuratay wayday ka daran tahay canka iyo been abuurka markagay dahabtahu waa ku been abuuratay wawasan daxafitay xagka adkeeda ku qabata laakiin adeeda noqoto maanta annagoo ku xamanaya markuu la soo soo istaago allah waa xanaaq waa yimi allah adankuyo dadka isqaba ninka isaga arkaysa dadkii ugu dhegaya kana caadi ka noqotay kii sheegaya caadi ka noqotay saa darteed baa xanta waxaa la leeyahay waa walaalka oo aad ku dhahdo wuxuu markaa maaha وعن ابي بكر رضي الله عنه ان رسول الله قال في خطبته خطبه النبي انجيليه يوم النحر ما نحن biniya milixi ku jiriyo waa xujati ilwadaa xajkiisa wootinta waxaa ka mid ahaa qudbadiisa inii adulaadakum min yadii wa amwaalakum xoolooyin wa aaakum sharaftiina ay leedahay qofka fii shahrikum bishiina haadaa eedkan xornada ay leedahay qorto fii baladi fii baladikum haadaa iyo kabarkiinaan eedkan ah xornada u yeelay calaa an balaqtum soo gaarsiiyey markii soo gaarsiiyey uu yiri wasanka muttafaqun calayh wacan caishata radi allahu canha qaala waxay tiri qultu lilnabi ninkaa waxay ku tiri sala allahu calayh wasalam xasbuka min safiya safiya waxaaga kulanba kada wakada waxaa yiri qaala bacdu arruwaat ruwaadka kuwaxeedi tacni fikrati ka caashe qasiira gaabno gaabnaha safiya kaaga filan bay gaalada dhooda isla qabo qaatanaa rasuulka allah fiican maan lahe tamaashaxeeday sida ula jeedaa naagtan laqad qulti waxaad tiri oo aad ku كلمة كلمة كلمة فرق خرشين لوحة مسك لو إرحو ورد إرحو بناء الوحي بيها ربع لما سجدت إليه لحد وجمعوا لها بقى أنت تستسلم لها أنت تستسلم لها نور تستسلم لها حضر أكثر شيء حمانك هو إيه محيط السفية عائشة صفية يا رب وكليه وكليه inankaas waa kulihi doorsoonaysa maanta kulihii baka doortiyoorin urkii waa ka fadiyey midabkii waa doorsoon xantaan dalbalaya malaa'igaaskaas iska daawaf kale saa darteed baa rasuulku wuxuu caaisho kelmid baad ku hadashay haddii lagu eegoon lagu dhex kala biyaha badda bedeli lahaa qalacashay biyaha qaba waxa xaydku waan ku jiray lahu rasuulka insaanan kuul baan uqod baan ku jiray hali xabaarukeeda midna qofka qof u socdo qasalkiisa tasaamada ka soo qaado suu u socdo haddaad adiga saa u socdo saa u ahla albeedka kood oo oo mutaqaanaa waxyaaba saantiyo waxaa layaabaa jiritaan waa qof aad jisho aad baa lagu badan hasta dadka riwaayadaha sameeya waa waxyaaba aadka ay u badan waxaan u jirayay yiri rasuulka ilaahi insaan ah faqalahu kaasuu yiri ma uxibu ma jecli أن حيث إنها قدرة إلى الإنسان وإما أن يصنع كذا وكذا أنت أنفع waxaa uu wax aniga siiyey oo aan hawsha shaqaadadiisa iyo jiritaankiisa aan sameeyay ma jeclay allah sunta rawaahu abu daawud tirmidi wa qaala xadiidun xasan saxiix wamacna wamacna masada khaalaqathu waayo haddii lagu helo mukhaalaatan ibi ayay eegayahay oo wadagelinahay yatawayanu wuxuu leeyahay bihaa helitaanka iyo daraca lagu badco tacamka dhulkiisa aw xaqiga dhulkiisa lishiddati mutnimaa qurunka weerarka kelimada aadkaysa fiiha kaaban qurunka ay leedahay in dhulkeeda biyaha kaqorqanjay ay leedahay ayaa looga jeeda waquusiha iyo ximaanteeda wadaaka waa min ablaq ablaq zawaaji waa waxyaabaha ugu cirkaray oo loodeero dadka oo lagu sajiiyey ama caynaku xanta xanta halkaa xadintaada looga filanba xaraamka qaala allahu tacaala ilaah wuxuu yidhi wamaa yactiqu cani ilhawa rasuulka hawadiisa kama hadlo in huwa maahiya wuxuu ka ma aha ila waxyin yuuxaa wixii loo waxyeelimama qaala rasuulku wuxuu yidhi lamaa irjacii markii lay saaro layxibsiiyo dadka مكي ليسارون لجنسيتك وذي المراجع مررت مع صومر في قوم الأرض لما أقرأت الجيل قوم محاسن محاسن yakhmashuuna waxay ku jiixjiixayay ku diiraayeen wujuuhahum wejiyadooda wa suduurahum iyo shabadyadooda faqultu waxaan iri man haaulaa'i ya jibriil kuwa yurkidin jibriilow qaala wuxuu yidhi haaulaa'i kuwani aladiina kuwii waaye ya'kuluuna cunayay wayxinaya yuxillu nnaasa dadka hijrooda dadka hijrooda cunaa wayxinkaan macnaha wayaqaaqan dubacayay fii acraaqhum sharafkooda oo masaladooda waxkasta wax ka sheegi jiray rawaahu tirmidi wacan abi hurayra ana rasuula allahi qaal kullu muslim muslim kasta kalmaantii cala muslim muslimka kale korkiisa xaraaman xaraam uu ka yahay damahu diinkiisa wacaxu sharkiisa iyo wamaaluhu maalkiisa damuhu iyo wacaxuhu iyo wamaaluhu maalkiisada rawaahu muslim baxaxidkaa wariyey haddaba xanta dhibaatadaa badan bay leedahay inaan aad isaga ilaadana kaa fiican baabu taxriimi sannacan qeybkayaana gelayna inaan waxaana haddii naloo dhiigay ma dhegaysanaynaha dad wax meel xamanaala ma wuxuu mase waa iska daynaa casharka soo socdaana ku arki doona haddii halka ilmawadiiyaha owxu ilaahu subxaana wa aclam